رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam khaasatan kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga waxaa noogu soo dembaysay qoraysh oo u soo banbaxday inay nebiga dhib gaarsiiyaan inay isku iljabiyaan inay ceejiyaan iyo waxyaabo fara badan waxaa noogu soo dembaysay abuubakar oo la yidhi gaar waa saaxiibka nolol ku gaar waa la dhibaataynayaa abuubakar oo yimid oo dadkii ka celiyey asagay ku soo jeestinsay garaac iyo fayr ugu wadeenna sankiisii afkiisa la kale ka sii waayey maraa lagu soo qaaday oo sidii meydka oo kale ayaa waxay ku soo tuureen gurigiisii markuu indhaha soo kala qaadayna wuxuu yidhi aaway rasuulkii ilaahay way ka xanaaqeen wayna ka kala tageen cunto iyo biya loo keenay wuu diibay inuu ado ow cuno ilaa rasuulka la tusiyey looguma geeye daartii arqam markuu arkay inuu rasuulku dad qabana waxbuu cunay waqad kharaja wuu soo baxay abubakar radia allaahu canhu yuriidu asagoo doonahayo ayuu baxay ila eh, alxabashati xabasha xabasho asagoo raba inuu aado ayuu markaa soo baxay abuubakar macnaha dhibkii markuu ku batay buu hijro rabay inuu aado bacdama ishtadda markay ku adkaatay ku xoogaysatay kadib calayhi korkiisa alaadaa dhibkii watadaayaqad way ciriirtoontay calayhi oo watadaayaqad ay ku ciriirtoontay calayhi korkiisa subul alxayaati waddadii nolosha jidkii noloshan ay markaa ku adkaatay ayay ahayd walammaa balaqa markii uu gaaray abuubakar barka alkhamaadi barka alkhamaad meesha lagu magacaabo laqiyahu waxaa kula kulmay meeshaa maalig ibnu duqina ninka lagu magacaabo maalig ibnu duqina ayaa la kulmay oo sayid alkhaarati qaarada sayidkoodii ahaa qabiilada qaaro lagu magacaabo iyo wal axaabiishu nimankii axaabiishta ahaa qaaradu waa isim qabiilo weyn axaabiishtuna waa koox qabaa'ilo isku tagtagtayoo gaashaanbuur samaysatay kuwaasoo macnaha waxay yidhaahdeen qabiilo yaryar bacdamay yihiin aan isku tagno oo aan midooyno keena haddii ku kala taabtana aan isugu wada tagno axaabiish baa lagu magacaabaa fasa'alahu wuxuu weydiiyey ninkii maalik ibnu duqina ahaa abuu bakar buu weydiiyey can qasdihi qasadkiisa meeshuu u socdo markuu meeshuu u socdo fa akhbarahu wuu u sheegay asagana wuxuu yidhi diintaydii baan meeshaan doono kaga caabudi waaye ilaahay waan iska baxayaa fa qaala wuxuu yidhi maaligna mifluka adigoo kale yaa abaa bakar laa yukhraju lama bixiyo adigoo kale dadka la buriyo ma tihid waayo innaka adiga taksibu waxaad kasataa ood bixisaa almacduuna shayga macduumkee la waayo wa tasillu waxaad xiriirisaa alraxima qaraabada wa taxmilu alkalla culayskana waad xambaartaa wa taqri addayfa martiina waa soortaa wa taqrii waxaad soo dhowaysaa ood marti qaadaa addayfa wa taciin waxaad u kaalmaysaa calaa nawaa'ib alxaqi xaqa jihooyinkiisa nawaa'ibtii waxyaabaha xaqa ka hor yimaada fa ana anigaa laka adiga jaarin ku badbaadinayo magantaydaad ku jirtaa farjic noqo wacbud rabbaka rabbigaaga ku aabud baladika beledkaaga cid ku taabanaysa ma jirtee ninkasaa dhahaya waa mushrik uma kabacdi rajacaa weylagay soo noqdeen maalik iyo abuubakarba ilaa makkata markay u soo noqdeen wa aclana wuxuu iclaamiyey ibnu duqina ibnu duqina fii qurayshin quraysh dhexdeeda ayuu iclaan ku diiyey ogeysiis ka sameeyey can jiwaarihi inuu jiwaaradiisii badbaadadiisa uu ku jiro liabiibakar qof taaban kara ma aysan jirin falam yunkiruu ma aysan ku diidin calayhi korkiisa walaakiinse qaaluu lahu waxay u dhaheen maalik mur amar abaabakar falyacbud ha ku caabudo rabbahu rabbigii fii daarihi daartiisa gurigiisa dhexdiisa ilaahiisa ha ku caabudo taa amar bay dhaheenee u sheeg oo walaa yastaclin yuusan bannaanka soo dhigin cibaadadan iyo waxaan uu samaynayay salaadan uu tukanaya akhrintan qur'aanka gurigiisa dhexdiisa ha ahaato yuusan soo iclaamin fa innaa annagu naqshaa waan cabsanaynaabay dhaheen qoraysh an yaftina inuu naga fidneeyo nisaa'ana haweenkeennii wa abnaa'ana ilmaheennii wa ducafaatana ducafadeennii kuweena daciifiinta ah falabisa wuu ku nagaaday abubakar bidalika arrintaa fatratan fatruu markaa ku nagaaday muddo ayuu ku nagaadayoo gurigiisuu ilaah isaga caabudaayey umma intaa kadib banaa wuxuu dhistay masjidan masjid bifinaa'i daarihi gaartiisa bannaankeeda ayuu masjid ku dhistay wastaclana bisalaatihi salaaddiisii uu soo cilaamiyey bannaankuu la soo baxay salaaddiisii wa qiraa'atihi akhrintiisuu qur'aanka akhrinayey fadakarahu wuxuu u sheegay ibnu duqina bijiwaarihi macnaha intaa markuu abuubakar sameeyey yaa carruurtii iyo dumarkii intay u soo buuxsameen ay qorayshi cabsatay marka waxay u waceen ninka lagu magacaabo ibnu duqina oo waxay dhaheen ibnu duqinow arrintan iskuma ogeyn ninkii abaabakar ahaana bannaanka ayuu la soo baxay wixiisa marka ballantuna waxay ahayd inuu gurigiisa ku caabudo ilaahiisa marka haddaba ka noqsaday dhaheen jiwaaradaada fadakarahu wuu u sheegay abuubakar ibnu duqina bijiwaarihi jiwaaradiisa inuu markaa ka noqsanayo faradda calayhi abuubakarna jiwaarihi buu u celiyey jiwaaraday kafaylnimadaada aan ku joogo hoobuu dhahay qaado wa qaala abuu bakar wuxuu yidhi ardaa bijiwaari ilaahay jiwaaradiisii iyo magangelkiisaan ku raalli noqonayaa taasaana ku jooga qaabadeedha wax lagaa laygu sameeyey orod wa kaana wuxuu ahaa abuu bakar rajula min bakaa'an oohin badan laa yamliku aan hanan karin oon celin karin caynayhi indhihiisa idaa qara'a alqur'aan markuu qur'aanku akhrinayo abuu bakar markuu qur'aanka akhrinayo waa oyna fayanqadifhu waxaa isku soo tuuray aliga korkiisao ku soo xoomoo ku soo aruuray nisaa'u almushrikiina mushrikiinta dumarkoodii wa abnaa'ahum ilmahooda wahum yacjabuuna minhu ayagoo la yaaban odagaan weyn oo wax akhrinayay oynaaya ay la yaaban yihiin wayanduruuna ilayhi dayayoo fiirinaya fa kaana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahaayeen yu'duunahu kuwa dhiba liajli daalika arrintaa daraaddeed wa afnaa'a haadihi alduruuf duruuftaa jirta sababteeda alqaasiyati ee adag allatii taasoo kaana uu ahaa yamuru bihaa mid uu soo mara rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam iyo walmuslimuuna muslimiintii taa darteed ama gudaheeda wa afnaa'a haadihi alduruuf duruuftaas iyo xaaladda ayadoo lagu sugan yahay afnaa'deedii gudaheeda duruuftaasoo adag ay muslimiinta iyo nebiga soo mareen xadada waxaa dhacay maa afdaa wax gaarsiiyey wax gaarsiiya ilaa islaami batalayn laga geysay inay soo islaamaan jaliilayn jaliilayn ahoo weli wanaagsan oo min abtaali qurayshin qoraysh geesiyaasheeda ka mid ah taalamaa ay badanayd ay badatay baalama waxaa dheeraaday istiraaxa almuslimuuna muslimiintu inay ku raaxaysteenay ku istiraaxeen taxta dilli quwatihima labadaa geesi xoogooda hooskii ka soo baxay hoostiisa inay markaa ku raaxaystaan oo ay ku istariixaan muslimiinta wahumaa labadaa geesina waa xamsi bni cabdiilmutalib oo cami rasuuliillaahi rasuulka adeerkiis ahaa iyo wa cumar bni khadaab radia allaahu canhuma islaamu xamza xamse islaamnimadiisii radia allaahu canhu ama islaamu xamsa fasababuhu waxaa sabab u ahaa ana abaa jahl ayaa mara wuxuu soo maray yooman maalin birasuuli illaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam jahal baa maalin rasuulka soo maray wahwa rasuulkoo cinda safaa safa agteeda jooga famaala minhu wuu gaaray oo wuu caayey wa aadaahu wuuna dhibay rasuulkuu si xun u caayey jahal wuuna dhibay wa qaala wuxuu ku yidhi innahu asagu daraba wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa innahu asagu jahal daraba wuxuu ku dhuftay bixajarin dhagax fii ra'sihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka madaxiisuu dhagax ku dhuftay fashajahu wuuna daqray wanazafa waxaa burqaday minhu xaggiisoo ka soo baxay addamma dhiig uma insarafa kadib waa iska soo abu jahal ilaa naadi quraysh qoraysh gole ay fadhisay yuu iska yimid cinda alkacbati kacbada agteeda wajalasa macahum wuu iskala fadhiistay wa kaanad waxay ahayd mawlaatun addoommad oo licabdullaahi bni judcaan u sugnayd tanduru mid fiirisa waxay dayaysay maa xadada wixii dhacay min maskanin laha meelay ayadu degganayd oo cala safa safa korkeeda ah way ka arkaysay wa bacda qaliilin wax yar kadib aqbala waxaaba soo qaabilay oo yimid xamsa ninka lagu magacaabo xamse ninka lagu magacaabo ayaa markaa soo baxayba oo yimid min asaydi buu ka yimid ugaarsi mutawashixan asagoo garwaaxsan qawsahu qaansadiisa fa akhbarathu alkhabara qabarkii bay u sheegtay mowladii mawladii cabdulaah bna judcaan ayaa u sheegtay say wax u dhaceen fa kharaja xamse wuu soo baxay yasca asagoo soo cararaya xataa qaama ilaa uu soo dul istaagay xataa intii qaama uu soo dul istaagay calىa abi jahl abi jahl korkiisa wa qaala wuxuu yidhi yaa musfir astihi midkaan astagiisu ay musfir tahayo astada waxaa yidhahdaa sinta daba gaduud saas camal ah macnaha ka dabada gaduudanow tashtamu ibna akhii walaalkay wiilkiisaad caynaysaa miya wa ana anigoo calaa diinihi diinkiisa ku sugan saasaa loogu soo islaamayo xamiyo macnaha isma dhahayn xaaladda waxaa dhici karta afkiisa inuu soo dafay hadalkii qaala calaa diinihi uma intaa ka bacdi darabahu wuxuu ku dhuftay bilqawsi qaansadii fashajahu wuu daqray shajatan daqrid munkaratan xun ayuu markaa daqray wafaara waxaa isku booda isku kacay alxayaan labadii qabiil waa banuu makhsuum oo abiijahaal ka dhashay iyo banuu haashim oo jacfar ka dhashay magaciisii aan dhahee xamse faqaala abu jahl wuxuu yidhi dacuu abaa camaara abaa camaara daaya ay xamsi ula jeedaa abaa camaara la odhan jira fainnii anigu sababtu waan soo caayey ibnu akhiihi walaalkii wiilkiisii muxamed ahaa sabban cay qabiixan oo xun anaa ka gardaran buu yidhi daaya waxba la dagaalamine wa kaana islaamu xamsa wuxuuba ahaaba anafatan hiilo anafe iyo iyo ficiltan yuguu ku yimidba kaana allisaan waxaad moodaa carabkiisii qad sabaqa inuu ka dafay ilayhi xaggiisa duuna alqasad asoon ugu talagelin uma kabacdi sharaxa allah ilaahay baa ku sharxay sadrahu laabtiisa lilislaami islaamnimada wa kaana wuxuu ahaa xamza acaza fataa shaab midka ugu sharaf badan fii qurayshin qoraysh dhexdeeda wa aqwaahum kan ugu kakan buu ahaa shakiimatan xagga shakiimada shakii ma ahaan asagaa ugu adkaa xagga dadnimada iyo kartida iyo markaa xoogga xataa sumiya ilaa loogu magac daray asaduullah ilaahay libaaxiisii aslama xamsa wuxuu islaamay fii dilxij sanadii sitta min annubuwa sanadii lixaad ee nebinimada islaamu cumar haddana islaamnimadii cumar radia allaahu canhu wabacda alaaata ayaam saddex maalmood kadib min islaami xamza aslama waxaa soo islaamay cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu wa kaana cumarna min ashaddi annaas dadka kuwa ugu daran qaswatan xagga qalaylkii ciqaabka cala almuslimiina lagu adadkaaduu ahaa qabla islaamihi islaamnimadiisa ka hor wa fii leylatin habeen buu samica maqlay cumar siran si qarsoodi ah bacda aayaati alqur'aan ilaahay aayaadkiisa qayb ka mid ah wa rasuuluullaahi oo yusallii tukanaya ka maqlay cinda alkacbati kacbada agteeda fawaqaca waxaa ku soo dhacay cumar fii qalbii qalbigiisa annahu xaqun qur'aanku inuu xaq yahay walaakinahu laakiinse baqiya wuu ku baaqi noqday gaalnimadiisii calaa cinaadihi madax adeegiisii buu baaqi ku noqday xataa kharaja ilaa uu soo baxay yooman maalin mutawashixan asagoo garwaxsan ee sayfahu sayftiisa yuriidu doonahaya an yaqtula annebiy inuu nebigu soo dilo sala allahu calayh wasalam falaqiyahu rajul ninbaa qaabiloo ka hor yimid faqaala wuxuu yidhi ayna turiid xaggee doonaysaa yaa cumar cumarow qaala wuxuu yidhi uriiddu waxaan doonayaa an aqtula inaan soo dila muxammadan qaala wuxuu yidhi kayfa ta'man seed uga badbaadaysa haddaad muxamed disho min banii haashim iyo wa min banii zuhra xaggeed uga badbaadaysaa reer abtiyaal iyo reer adeeraba waqad qatalta muxammadan adoo muxamed dilay qaala cumar wuxuu yidhi maa araaka kuu arki maayo ilaa qad sabawta inaad iilatay maahane waa lagu duursaday wuu yidhi haddiiba saan aad maxamed u difaacaysid adi laftagaaba muslim ahba u cabsaday marka qaala wuxuu yidhi afalaa adulluka muku tusiyaa cala alcajabi wax la yaab badan yaa cumaru cumarow arrintaas wax ka daran muku tusiyaa ina ukhtuka walaasha iyo wa ee dumaashiga miswaaseydiga walaashaa ninka qaba ayaa khatna markaa la yidhaahdaa qad sabaw way iisheen labadoodaba way iisheen famashaa wuu soo socday famashaa wuu soo socday muqdiban asagoo xanaaqsan asagoo caraysan ayuu soo baxay xataa ataahumaa ilaa uu u yimid wa cindahumaa agtooda waxaa joogay khabaab bin alarab oo yaqra'uhumaa u akhrinayay saxiifatan warqad fiihaa gudaheeda ay ku qoran tahay taaha suuratu taah falamaa markii samica uu maqlay xasa cumar cumar shanqartiisii tawaaraa fi lbeyti waxaa lagu qariyey uu ku dhuuntay khabaab guriga dhexdiisa tawaaraa fi lbeyti wasatarad way qarisay ukhta cumar cumar walaashiisna alsaxiifata warqadii falamaa dakala markuu soo galay qaala wuxuu yidhi maa haadihi alcaynama maa haadihi alhaynama tan hmm, waa maxay buu yidhi haynama waxaa loola jeedaa waa cod aad maqlayso laakiin waxa uu yahay aadan fahmaynin hugun hugunna waa la dhahaa nuqnuqna waa la dhahaa sabamaha tawaara eh, eh, haynama allatii samictuhaa cindakum aan agtiinna ka maqlay faqaalaa waxay dhaheen maa cadaa ma gudbin xadiian xadiid oo taxadahnaahu baynana aanu sheekaysanaynay labadeena laba isqabtaanu nahay qorna uma qayliyaan labada isqabtaa tartiibbay iskugu dhiidhiibaan marka waa sheekaysanaynay dhaheen cumarow annaga beenkeyna ayaan ka sheekaysanaynay qaala wuxuu yidhi falacallakumaa qad saba'tumaa sabawtumaa waxaad dhici karta miya inaad iilateen fa qaala lahu khanadtu wuxuu ku yidhi yaa cumar cumarow ara'ayta bal ka in kaana alxaqu xaqu hadduu yahay fii hayri diinika diinkaaga diin aan ahayn diintaada hadday qalad tahay oo diinta nebi moxamed uu keenay ay sax tahay macnaha fa wuu ku soo buuday cumar calaa khadmi ee seedigiisii fa wuu ku istaagay wad'an shadiidan istaag aad u daran buu ku istaagay fa jaa'ad ukhtuu walaashii baa timid farafacatu way ka soo qaaddo way ka kor yeeshay can zawjihaa ninkeeda fa nafaxahaa wuu dharbaaxay nafxatan dharbaaxa biyadihi gacantiisa ah fadammaa wajhahaa wejigeedii waa dhiigay ma cumar gacantiisa iska celin kartaa hal mar inta u kala jiiday oo ku dhuftaa dhiig ka soo daatay fa qaalad waxay tiri wahiya khadbii ayadoo caraysan yaa cumar cumarow in kaana alxaqu fii hayri diinika xaqu hadduu diinkaaga keyrkii ku jira ka waran ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah waxaad qaadaysa qaad bay tiri ilaahay mooye alla kale ma jiro muxamedna waa rasuul ilaahayaan qirayaa wayo isa wuu qustay oo marwanadima wuu shallaayey wastaxyaa wuu sariigtay aad bay dumarka uga xishoon jireen maskiintan dhiigga ka qubanaya markuu arkay wa qaala wuxuu yidhi actuunii isiiya haada alkitaab kitaabkaani kan ah alladii kitaabkaasoo cindakum agtiina ahaaday faaqra'hu aan akhriye faqaalat ukhtu walaashii waxay ku tidhi innaka rijsun najaas baa tahay walaa yamusuhu kitaabkuna ma taabto ila almutahharuun dadka daahirkaa maahane haddaad rabto inaan warqadda ku siiyo faqum istaag faqtasil soo qubayso faqaama waa istaagay faاktasala wuu soo qubaystay ثuma akhada alkitaaba warqaddii buu qaatay faqara'a wuu akhriyey bismi اllaahi الraxmaan الraxiim faqaala wuxuu yidhi asmaa طayib allahu akbar magacyo fiicfiicana aahira aahir ah ilaah kayr la doone uma qara'a wuxuu akhriyey taahaa maa anzalna calayka alqur'aana litashqaa xata intaha ilaa uu soo gaaray ilaa qowlihi laga gaaro ilaa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa inanii ana anigu allah baan ahay laa ilaaha ilaa ana ani ma ahay alla kale ma jiro facbudnii iyo cabud wa aqimi salaadana og lidikrii saa iisoo xasuusato ama lidikrii markaad isoo xasuusato faqaala cumar wuxuu yidhi maa axsan maxaa ka fiican haada alkalaam kalaamkan ee kan ah wa akramah maxaa ka karaamo badan dullunii calaa muxamed moxamed i tusiya hadda buuyi hadda nebi moxamed i tusiya oo iigeeya wakharaja wuu soo baxay khabaab coos coos meeshii alala dhex geliyey wuu dhegaysanaya wuu maqlaya markuu intaa maqlay fug buu ka soo dhaha meeshii wuu ka soo baxay macallinkii dhuuntay fa qaala wuxuu yidhi abshir yaa cumar cumarow bishaarayso fa anigu arju waxaan rajaynayaa an takuuna inaad tahay dacwata arasuuli rasuulka baryihiisii sala allahu calayh wasalam laka adi uu kuu alla baryey leylata alkhamiis habeenkii khamiista ahayd wa kaana qad daca annabiyu nebiguna wuxuu ahaa mid ku ducaystay tilka alleylata habeenka oo yidhi allaahuma ilaahayo acizi alislaama islaamka ku cizay oo ku xooji biaxabba rajulayn labani midka loo jecel yahay ilayka xaggaaga waa bicumar بن الkhطاaب أو بأbي جaهل iبن هiشhاaم labadaa mid ka mid ah ثuma ذakara lahu kadib khباab wuxuu cmar u sheegay khbاab أna rasuul الlahi salى الlah عalayه وasaلaم rasuulku inuu joogo fii daari اarqam arqam daartiisa allatii taasoo fii asli safaa safa salkeeda markaa ku taala fakharaja cumar wuu soo baxay xataa ataa ilaa uu yimid addaara daartii arqan buuyi wadaraba albaaba albaabkii buu garaacay faatalla rajul ninbaa wuxuu ka soo eegay min sariiri ilbaabi albaabka jeexjeexiisa fara'aahu wuxuu arkay cumaroo mutawashixa sayf sayfta garabka u saaran tahay waa la cabsaday ee islaamnimo laguma ogayn fa akhbar rasuulkuu u sheegay waistajmaca alqowm qoomkii baa soo ururay marka intay soo carareen iyo hal mil isugu yimaadeen fa qaala xamsa wuxuu yidhi maa lakum maxaa dhacay maxaa u soo ordaysiin qaaluu waxay dhaheen cumar cumar baa yimid faqaala yaa cumar cumara iftaxuu lahu albaab ka fura albaabka fain kaana hadduu yahay cumar yuriidu mid doonayo alkhayra khayr badalnaahu waa siinaynaa khayrkiisaan khayr ugu bedelaynaa lahu asaga wain kaana hadduu yahay jaa'a mid yimid yuriidu asagoo doonaya sharan xumaan iyo sharna qatalnaahu waa dilaynaa bisayfii sayftiisaan ku dilaynaa horaa libaax loogu bixiya soo maaha asadkii libaaxii ilaahay sayf kale u raadin mayno cumar tiisaa lagu dilaa wa rasuulu ullaahi rasuulkii allana dakhilun daakhilkuu ku jiraa yuuxaa ilayhi waa loo waxyoonayaa uma kadib kharaja wuu soo baxay fa akhada wuxuu qabtay nebiga bimajaamici thawbi cumar cumar maradiisa meeshay isaga kulmaan wa xamaa'ili sayfihi iyo sayftiisa xarigii ku xirnaa wahuwa asagoo fi lxujrati qowladii ku jira fajabadahu wuu soo jiiday bishiddatin si xoog ah wa nebiga amaa tantahi miyaadan joogsanan yaa cumar cumarow cumarow hari maysid miyaa xataa yanzila allaahu bika ilaa ilaahay kuugu soo dejiyo min khasyin hoog wannakaali cuquubo maa nazala bilwaliid ibni almuqiira wixii ku degay oo kale uma kabacdi qaala wuxuuhi nebiga allaahumma ilaahayow haadaa cumar ibnu khadaab kan cumar ibn khadaab waaye allaahuma ilaahayow aciza alislaam islaamka ku cizay bicumar ibni khadaab faqaala cumar isla markii wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye inuusan ilaah kala jirin subxaana wa tacaala ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annaka adiguna rasuulu ullaahi inaad tahay fakabara ahla daar daarta wixii joogay oo dhan baa takbiir ku dhuftay takbiiratan bay takbiirsadeen samicahaa ay maqleen ahla almasjidi masaajidka ehelkiisa ehelkii masaajidka oo dhan ayaa markaa maqlay raddatu ficl lmushrikiin calaa islaami cumar celitaankii ay sameeyeen ficil celiskii mushrikiinta ay ka sameeyeen islaamnimadii cumar kaana cumar wuxuu ahaa radi allaahu canhu saan soo tilmaanay daa shakiima mid haybad u saaxiib ah iyo ab laa yuraamu falamaa aslama markuu islaamay dahaba wuu soo baxay ilaa ashaddi quraysh qurayshkan ugu darnaa cadaayatan xagga cadaawada lirasuuli illaahi sal alla calah wasalam leen dadku way dhuumin jireen markay islaamaan asaga wuxuuba ka bilaabayba ninkii ugu weynaa rasuulka cadaawadiisii waydaa'i lilmuslimiin muslimiinta dhibkooda wahwa abuujahl waaye fadaqa baabuhu albaabkiisi buu garaacay koob koob koob baa la siiyey fakharaja wuu furay abuu jahal wa qaal wuxuu dhahay ahlan wasahlan soo dhowow maa jaa'a bika maxaa ku keenay cumarun qaala cumar wuxuuhi ji'tuka waxaan kuugu imid liukhbiruka inaan kuu sheego annii aamantu billaahi inaan ilaahay aaminay iyo wa rasuulihi sal alla alay wasalam faaqlaqa albaaba fii wajhihi albaabka jooga soo dhuftay marka qab buu ku siiyey marka hal mar wa qaala wuxuu idhi qabaxaka allah allah ku duleeyo wa qabaxa maa ji'ta bii waxaad ila timidna allah duleeyo wadahaba cumar iska soo baxay ilaa khaalid buu soo aaday haddana abtigii alcaas ibni haashim faaclamahu wuxuu ogeysiiyey faaclamahu wuxuu ogeysiiyey islaamnimadiisii fadakhala albayta gurigii buu galay wadahaba ilaa jamiil ibnu macmar aljumaxi buu u yimid haddana wa kaana wuxuu ahaa anqala quraysh mid quraysh u tabiya lixadiiin sheekada hadalka buu qoraysh u sheegi jiray kaafa akhbar wuxuu u sheegay annahu aslama inuu islaamay fanaadaa janiid waa qayliyey biaclaa sawtihi codkiisa kii u dheera ana bna alkhataab qad saba'a wuu isha bidci buu noqday faqaala cumar wuxuu dhahay kadaba dano waaye walaakinii qad aslamtu waan islaamay ma sabba'ownine waan islaamay buu yidhi fafaaruu ilayhi way ku soo boodeen xaggiisa famaa zaaluu ma aysan ka zuulin gaaladii yuqaatiluhum inuu la dagaalamayo wayuqaatiluunahu ayaguna asagu ay la dagaalamayaan xataa qaamat ishamsu ilaa qoraxdii ay istaagtay calaa ru'uusihim madaxyaalkoodii subaxii sidii loo bilaabay dagaalka qoraxdaa doorkii ku gaartay walammaa rajaca markuu ku soo noqday ilaa beytihi gurigiisana ijtamacuu way u soo aruureen wasaxafuu ilayhi way soo ciriiriyeen yuriiduuna ayagoo doonaya qadlahu dilkiisa xataa aala ilaa uu la socday bihim ayaga alwaadi kaiir waadi fara badan dad fara badan baa la socday wa ja'a alcaas ibnu waa'il waa yimi assahmi oo min bani sahmi u dhashay wa kaanu waxay ahaayeen ninka xulafaa'a bani cadiy reer bani cadi bay gaashaanbuur ahayn waa qowmu cumare wa calayhi korkiisa xulla waxaa saarnayd billad waa dhar isku joog ah xabiratun oo xarxariiqma leh wa qamiisun qamiisna wuu watay shaati makfuufun lagu wareejiyey bixariirin fa qaala wuxuu dhahay maa laka maxaa kugu dhacay qaala wuxuu yidhi zacama qowmuka waxay sheeganayaan annahum aygu sayaqtuluunanii inay i idilayaan in aslamtu haddaan islaamo qaala wuxuu ii yidhi laa sabiila ilayka maku soo gaari karaan beentood waaye uma kabacdi kharaja wuu baxay fawajada wuxuu helay annaasa dadkii qad saala bihim alwaadi sida waadi oo kale u soconaaya faqaala wuxuu ku yidhi ayna turiiduun xaggee doonaysiin qaaluu waxay dhaheen haada bna alkhadaab baanu doonaynaa qad sadaca wuu iishay diintiisii buu ka baxay qaala wuxuu yidhi laa sabiila ilayhi far ma saari kartaan buu yidhi laa sabiila wadda idinkuguma sugna ilayhi aad ku gaartaan ee noqda farajacuu ayaguna markaa way soo laabteen way soo noqdeen oo way iska daayeen waayo waxay ka qaadi karaan markaa ma jiro cizadii islaamka iyo muslimiinta ay ku gaareen biislaami cumar islaamnimadii cumar qofku mar allaala markuu karti leeyahay uu soo islaamo ama wax fahmo wax ka qayr badan ma laha dad badan oo badan baa rumaysnaa oo soo islaamay laakiin waa la dhuudhuumanaya cumar baa soo islaamay halkee la gaari doonaa sidee bay muslimiintu noqon doonaan uu dhuumanaysay wallaahi bay dhaheen annagoo tawaaf si cayaana u tawaafnay maanan arkin ilaa markuu cumar soo islaamay maahani cizo iyo wanaag waxaan gaarnay markuu cumar soo islaamay cumar radia allaahu canhu nin cajiib badan buu ahaa hamyey geesi ah buu ahaa qofku markuu deeqsi yahay uu soo islaamo ama xaqa fahmo wax badan buu qabtaa qofku mar allaala markuu maalqaban yahay diinkuna fahmo ama uu soo islaamo wax badan buu qabtaa qofku markuu geesiya uu soo islaamo ama xaqu fahmo wax badan buu qabtaa almu'minu qawiyun khayrun waaxabu ila allah almu'minu daciif ilah subxaana wa waxaan ka rajaynanaa inuu xaqina na waafajiyo dacadii diintana nagu sugo cumar wamaa adraaku maa cumar maxaa idin weysiiye cumar cizada iyo islaamka ee muslimiinta islaamka uu soo gaarsiiyey casharada noogu soo socdaana ku arki doona haddii rabbi idmo balse caawa meesha ay noo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa aclam